alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu la muxamedi wala ali muxamed wslama tasliima kasiira namiimada waxaynu soo aragnay xadiiskii inoogu dembeeyey inuu dembi kabaa'ira yahay namiimadu waa maxay waa naqlu alakhbaari cala wajhi alifsaad ama liqasdi alifsaad in akhbaartiiyo wararka loo naqliyo oo loo raro si wax la fasahaadinayo ifsaad looga jeedo in loo naqliyo ayaa waxa la yidhaahdaa namiima ayaa la yidhaahdaa calaa wajhi alislaax haddii loo naqlinaayo namiime maaha hebel baa sidaa kaa sheegayo sidaa iyo sidaa kaa yidhi fasaad mar hadduu ka dhalanayo waxay noqonaysaa namiima ayay noqonaysa waxaa laga yaabaa ruuxu inuu yidhaahdo anigu uma qasdaayo ifsaad ugama jeedo laakiin culammadu waxay tilmaamayaan haddii ifsaadku ka dhalanayo walow maqsuud yaanu ifsaadku u ahaane waxaa ka tartiibsamaya ka dhalanaya hadday ifsaad tahay waxay noqonaysaa namiimo marka namiimadu waa muxarama waa midaan bannaanayn waana min kabaa'iri dunuub nebigu wuxuu ihi sala allahu alayh wasalam laa yadkhulu jannata qattaat ay nammaam jannada ma galo namiimiya ma galo mid dadka isku dira diraa jannada geli maayo waa gooddi waa min nusuus alwaciid ha yeeshee namiimada wax laga reebayaa jiro laga istisnoonaayo xaaraannimadaas waxaana ka mid a cid baad waxaad ogaatay inay shirqool doonayso hebel inay ku disho ruux muslima inay dilaan ayay doonayaan inaad uga digtoad tidhaahdo war halkaa waa laguu gelayaa waa lagugu jiraa oo waxaa la doonayaa dhib baa lagula rabaaye meesha ha marin waxay noqonaysaa mid waajiba ah. waana min annasiixa addiinu anasiixa xadiiskii jariir bni cabdillahi albajarina waxaa ku jiray wannusxi likulli muslim ruuxii namiimiya hadduu war haddaba kuu sheego waxay culammadu yidhaahdeen waa in warkaa uu kuu sheegay aana sidiqin munkar buu ku jiraaye marka hore waa inaad ka reebto aad tiraa ilahay ka baqa waxba ha ii soo naqlin ha ii sheegin ku qabooji oo munkarkaa ka reeb man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadihi fain lam yastatic fa bilisaani mar labaadka warka uu kuu sheegay ha xaqiiqsan oo run ha u qaadan mar saddexaadka ha baadhbaadhinoo ha is odhan bal inuu dhab yahay hubi yaa ilaa lix umuurood bay culammada qaarkood sheegeen waxaanaad ka arki kartaa fii kitaabi aladkaar lilimaami annawowi isagoo ka soo naqlinaya ghazaali fa kaana laa yastatiru min albawli riwaayaadka qaarkood waxaa ku yimi min bawlihi laa yastatiru iyo laa yastanzihu iyo laa yastabri'u saddexda riwaayaba waa jiraan culamada qaarkood waxay yidhahdeen saddexda riwaayo waa isku macne oo waanu iska ilaalinayn ama iska nadiifinaynin kaadidiisa ayaanu iska ilaalinayn ama iska nadiifinayn marka halkaana waxaa ka imanaysa in kaadidii si fiican laysaga ilaaliyo marka horena layska dhowro marka dambena si fiican laysaga nadiifiyo waxaynu soo marray xadiis sheegaaya saxaabigu inuu isticmaalay khaliilii waxaana jirta axaadiis kaloo sheegaysaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu tilmaamay innii abra'u ila allaahi an yakuuna lii minkum khaliil ama low kuntu mutakhidan min ummatii khaliilan latakhadtu abaa bakrin khaliila walaakina allaha attakhadanii khaliila see loo kulminaya kayfa yujmacu baynahumaa haa sare u qaad jawaabtu waa sidaas weeye saxaabigu isagaa nebiga sala allahu alayh wasalam khaliil ka dhigtay nebiguna khaliil kama dhigan marka ta la nafyinayaa oo la diidayaa waxay tahay in nebigu sala allahu alayh wasalam cid ummaddiisa ka mid ah ama cid makhluuqa inuu ka dhigtay khaliil laakiin in cidi isaga ka yeelato makhluuq ahi khaliil ka dhigato taa la diidi maayo baabu siwaak kani wuxuu ku saabsan yahay baabka cadayga ama rumayga kolba sidaad u taqaano alxadiiu asaabic cashar can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayra inuu yidhi isagoo nebiga sala allahu aleyh wasalam ka warinaya qaala inuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam lowlaa an ashuqa calaa ummatii ummaddayda dhibis aan dhibayo haddaanan karaahiyaysanayno nacayn ay lowlaa karaahatu mashaqati ummatii min baabi xadfi lmudaaf ummaddayda inaan dhibo kahasho aan kahanaya haddaynay ahaan lahayn mid jirta la amartuhum bisiwaaki waxaan amri lahaa cadayga ay cadaydaan cinda kulli salaah salaad kasta agteeda ay cadaydaan ayaan amri lahaa laakiin waxaan u amri waayaa macnuhu u dhacayaa dhibta inaan uga tudhayo daraaddeed baan u amri waayey dhibtana waxaa looga jeedaa hadduu nebigu sala allahu alayh wasallam amri lahaa wuxuu noqon lahaa cadayga la cadayanaya mid waajibuu noqon lahaa waajib hadduu noqdona cidda ka tagtaa way ku dambaabaysaa marka mashaqa iyo dhibaata ayaa ka imanaysa tudhis marka ummaddiisa uu tudhaayo ayuu amri waayey inay cadaydaan salaad kasta agteeda turisuu u tudha ayuu amri waayey waxaa laga qaadanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu raxmad badnaa ummaddana u naxariis badnaa ummaddana u tudhaayey ummaddana u tudhay waxaa laga qaadanayaa qaacidada koowaad alamru yaqtadii alwujuub amarku wuxuu keensanaya waajibnimo oo shay kastoo nebigu amraa sala allahu alayh wasalam wax waajibnimada ka leexiya haddaan la helin waajibnimu faa'iidaynaya ile istixbaabkiiyo sunnanimadii iminkaba waa jirtaaye amarkani wuxuu kordhin lahaa iijaab buu kordhin lahaa la waajibiyo ayuu kordhin lahaa halkaa waxaa ka soo baxaysa amarka rasuulka sala allahu alayh wasalam inay asal u tahay inuu waajibnimo faa'iideeyo sidaas aawadeed culammada qaarkood hadalka ay yidhaahdeen oo abhari ka mid ahaa sheikha abhari la yidhahdee culammada maalikiyada ka mid ah oo yidhi amarka ilaahayna wuxuu faa'iideeyaa waajibnimo amarka rasuulkuna sala allahu alayh wasalam wuxuu keensanayaa sunnanimo qowlkaasi inuu khalad yahay ku tusinaya oo sida amarka ilaahay waajibnimo u faa'iidaynayo waajibnimo ku tusinayo oo wujuub u keensanayo ayaa amarka rasuulkuna sala allahu alayh wasalam wujuub u keensanaya waxaa kaloo u daliila falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim waxaa kaloo laga qaadanaya cadaygu fadligu leeyahay iyo inuu markaa yahay mid aad iyo aad u fiican marka waa mashruuc oo waa sunna cadaygu rabbi baa loogu dhowaanayaa lagu caabudayaa marka fi dunya waalaakhira nafcaa ku jira xagga aakhirada nafcaa ku jiraoo ajar baa laga helayaa haddii niyatulimtisaal loo cadaydo caafimaadna waa ku sugan yahay nadaafad afkii la nadiifinayaana waa ku sugan tahay wakhtiyada aadka loogu sii baahayana waxaa ka mida wakhtiga cibaadada si kale xadiidku wuxuu u soo arooray lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki maca kulli wuduu wa fii lafdin cinda kulli wuduu riwaayo kale saasaa lagu soo wariyey cinda kulli wuduu bukhaari ayaa saxiixiisa ku soo wariyey isagoo mucallaqa oo majsuum ah culammaduna waxay yidhaahdaan mucallaqaadka bukhaari ee siiqatuljasmi ku soo arooray waa saxiixa bay yidhaahdaan culammada jamaahiirtu lafdi kale waxaa loo soo wariyey maca kulli wuduu' wayse kasta la jidhkeeda inay cadaydaan ayaan amri lahaa haddaanan inaan dhibo ummaddayda kahanaynin oo inaan taa karaahiyaysanayaa inay jirin riwaayada maca kulli wuduuna waxaa soo wariyey muslim ayaa saxiixiisa ku soo wariyey imaam axmed iyo nasaa'i iyo khayrkood baa soo wariyey marka labada xaaladoodba inuu amri lahaa amar iijaabin ah uu waajibinayo haddaanu tudhistaa uu tudhaye dembiga uga baqaya aynay jirin ayaa xadiisku sheegaya waxaa laga qaadanayaa labada xaalba marka la weysaysanayo iyo marka salaadda la tukanayaba inay sunno tahay in la cadaydaa xikmada ku jirta maxay tahay cadayga la cadayanayo marka salaadda la tukanayo culammadu waxay dhahaan laba xikmadood baa ku jira waa midda koowaadee waxay tahay cibaada ayuu samaynayaa maadaamuu cibaado la imanaayo waa inuu tahaaro dhammaystiran iyo nadaafad dhammaystiran waa inuu markaa ku sugnaadaa suu u muujiyo sharaftay cibaadadu leedahay waa midda kale malaa'igtu si aynay u karaahiyeysan afkiisu raa'ixada iyo urta uu leeyahay si aynay u kahan oo afkiisa u hagaajiyo taasina waa ku sugan tahay waata nebigu sala allahu alayh wasalam uu xadiis ku yidhi man akala athawma aw ilbasala aw ilkuraasa falaa yaqrabanna masjidana fa ina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'adaa minhu banu aadam toonta iyo basasha iyo ashyaada la midkaa ruuxii cunaa masjidkayaga yaanu u soo dhowaanin fa ina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'adaa minhu banu aadam waayo malaa'igtu waa dhibsanaysaa waxa bini dhibsanayo halkaa waxaa laga qaadanayaa raa'ixada aan fiicnayn iyo urta aan fiicnayn inay malaa'igtu karaahiyaysanayso basashii iyo toontii oo xalaal ah haddii ruuxa soo cunay la yidhi masjidka yaanu u soo dhowaanin si aan malaa'igtu u dhibsannin bal sigaarkii oo xaaraana ka warran yaa sigaarkii isagu waa xaaraanoo dhibtiisaa ka badan dheeftiisa shareecadana maa kasura dararuhu calaa nafcihi fa huwa xaraam wixay dhibtiisu dheeftiisa ka badataa shareecada xaaraan bay ku tahay waa qaacida sharciya waa midda kale caafimaadkiibuu wax yeelayaa nebiguna wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam laa darara walaa diraar xanuunno badan oo dilaa ah ayuu sababaa oo kansarkiiyo waxyaalo kaleba ka mid yihiin ilaa la yidhi sagaal iyo sagaashan xanuun baa laga qaadaa kitaab baa laga qoray lehe masaa'ib addukhaan masaa'ibta sigaarku leeyahay sheikhii qoray ee dhakhtarka ahaa waxa uu soo raray in sagaal iyo sagaashan xanuun laga qaado sigaarka markaasuu sagaal iyo sagaashankiiba mid mid u tiriyey mid baa wuxuu yidhi sigaarku faa'iidooyin buu leeyahay faa'iidooyinku leeyahay waxaa ka mida eygu ma qaniino ruuxa sigaarka cabba dee suntiisu ka cararayaa soo maaha waa midda kale tuuggu uma soo dhaca buu yidhi saqda dhexoo dhan waa qofacayaa waxaa la isleeyahay wuu soo jeedaa dee taasi ma faa'iidooyinba yaa mid baa waxyaalo noocaasa sheegay calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa weysada iyo salaadda cadayga lagu isticmaalay fadli gaaray inay leeyihiin laakiin fadiilo makhsuusoo cadad laynoogu sheegay uma ogin qaar baa waxay sheegeen oo yidhaahdeen salaadda caday lagu tukadaa waxay ka fadli badan tahay toddobaatan salaadood calaa kulli xaal waxyaalaha noocaasi ma sugno deliil ma leh waxaa laga qaadanayaa qaacidada ah dar'u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi almasaalix dhibaatooyinka in la daafaco in laga hormarinaayo masaalixda in la soo jiido waana qaacido caam oo guud can xudayfata bni alyamaani radia allaahu canhuma waxaa bukhaari iyo muslim soo wariyeen oo xudayfata bni alyamaan ka soo wariyeen radia allaahu canhuma ilaahay raalliha ka noqdo xudayfe iyo aabbihii yamaane yamaan waa nisbo laakiin xudayfe aabbihii waxaa lo odhan jiray xusayl baa la odhan jiray waxaa kaloo loo soo naqliyey in xislina la odhan jiray xisli ama xusayl yamaan waa nisbo waxaa loo jeedaa kii yaman loo nisbeeyey oo waxaa la yidhaahdaa awowgii ayaa dakana galay oo godob ayuu galay awowgii dabeedna markaasuu tolkii iyo dadkii ka tegay oo ka haayiray xagga iyo madiine ayuu qabtay ansaarta ayuu iskala degay reer bani cabdilashhal ayuu la xulafoobay halkaasaa dabeed markaa ay joogi jireen sidaasaa yamaan loo yidhi oo ansaartu asal ahaan waxay ka soo jeedaan yaman waxay ka mid yihiin dee saba bay ka mid yihiin fajacalnaahum axaadiisa wamazaqnaahum kulla mumazzaq qaybtii xagga madiina u fiidhay markii la kala googooyey reer saba ayay ansaartu ahaayeen waa walaalo isku laf weeyaanoo ibnaa qaylah ayaa la yidhaahdaa aws iyo khasraj bayna u qaybsamaan qaylayna isugu tagaan marka maadaamu ansaar la xulafoobay waa waagii hore ee dee qabla alislaam sidaasaa yamaan loo yidhi oo nebigu markuu yidhi sala allahu alayh wasalam alfiqhu yamaanin waalxikmatu yamaaniyah fiqhigu waa mid yaman loo nisbeeyey xikmadduna waa mid yaman loo nisbeeyey culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa ansaarta laftooda loo jeedaa waayo iyaga ayaa min asli yaman ah xudayfe iyo aabbihii labaduba waa islaameen waxaanay ka mid ahaadeen saabiqiintii bay ka mid ahaadeen qabla ghaswati badrin bay islaameen xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey waxa uu sheegayaa in xudayfe la weyddiiyey oo lagu yidhi maxaad beder uga qaybgeli weyday marba haddii islaamnimadaadu horraysay ghaswadii ama duulaankii beder maxaad uga qaybgeli weyday muslim baa saxiixa ku soo warinaya wuxuu idhi wax kale ugama qaybgeli waayin ee anigiiyo aabbahay xusayl ayaa isa soo raacnay dabeedna gaaladii quraysheed baa gacanta nagu dhigtoo na qabatay waa marka dagaalka beder dhici doono markaasaa waxay ku yidhaahdeen muxamed baa ku socotaanoo dagaalka inaad la soo gaashaan qabataan ayaa rabtaan waxaannu ku nidhi maya kuma soconnee madiinaannu ku soconnaa cahdigii ilaahay iyo miisaaqiisa waxay nagaga qaadeen inaynay muxamed u tegin oo dagaalkan aynay la soo gaashaan qabane ay madiine qabtaan sidii bay ku dhaariyeenoo cahdi iyo miisaaq kaga qaadeen waa sii daayey xudayfat ibnuulyamaan iyo aabbihii yamaan oo magiciisa xusayn la yidhaahdo ayaa waxay u tageen nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa oo beder agagaarkeeda deggan qisadiina waa u sheegeen in ballanka caynkaas cahdigaa laga qaadayna waa sheegeen dabeedna nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam insarifaa iska laabtoo madiine iska qabta hadda tirada muslimiintaee nebiga la socotaa waa yar tahay waa saddex boqol iyo dhowriyo toban gaalada cadadkoodu waa ka fara badan yihiinoo waa saddex jibbaar saddex goor bay ku labanlaabmayaan yaa haddana maca daalik cahdiga ilaalinuu ilaalinaayo aawadeed ayuu nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam iska laabta oo madiine qabta insarifa nafii lahum bicahdihim wa nastaciinu allaaha calayhim rawaahu muslim fii saxiixih ballankoodana waa u oofinaynaa ilaahayna waa u kaalmaysanaynaa dagaalka lala dagaalamayo maanta dadka qaarkood haddii loo sheegi lahaa arrinka noocaasoo kalea waxay odhan lahaayeen waar ballankooda waxba kama jiraane waa sharti baatilah yaa oo mukhaalifun likitaab illaah kullu shartin laysa fii kitaab illaahi fa huwa baatilun baa laga yaabaa in loo soo qaadan lahaa ya laakiin nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu uhi nafii lahum bicahdihim waxaa laga qaadanayaa gaalka xarbiga ah cahdiga lala galo in la oofinayo xudayfat bnulyamaan waa saaxibu siri rasuuliillaahi sala allahu aleyh wasalam sirtii rasuulka oo ninkii u saaxiibka ahaa sidaasuu caanku ahaa calqamat bnu qays taabiciga la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi waxaan tegey shaam baan tegey masjid baan ku tukaday markaan masjidkii ku tukadaan waxaan ilaahayow waxaad isiisaa nin wanaagsan aan la fadhiisto dabeedna nin baan arkay hay-ad fiican leh ninkii baan dabeedna waxaan ku yidhi waxaan u malinayaa ducadaydii in la aqbalay aan sidaa ku ducaystay ninka uu sidaa ku leeyahay waa abudardaa cuwaymir ibnu maalik wuxuu yidhi miman anta xaggaad markaa ka ahaatay xaggaad ka timi yaad ka mid tahay waxaan idhi min ahli lkuufa reer kuufaan ahay markaasuu yimaado reer kuufaa baad wax weydiinaysaa alaysa fiikum saaxibu sirri alladii laa yaclamuhu hayruh kii sirta u saaxiibka ahaa sirtaasoo cid kale aynay ogayn oo saxaabada ka midi aynay ogayn kii u saaxiibka ahaa miyaanu idinka mid ahayn haddaa reer ciraaq tihiin oo xudayfa markaa wuxuu degganaa ciraaq alaysa fiikum aladii ajaara allaahu calaa lisaani nabiyihi sala allahu alayh wasalama min ashaytaan miyaanu idinka mid ahayn kii ilaahay ka magan geliyey oo carrabkii rasuulkiisa siduu ku sheegay uu ka magangeliyey shaytaan ilaahay ka ilaaliyo ka dhowray miyaanu idinka mid ahay yacni cammaar alaysa fiikum saaxibu naclayni waltahuuri waalwisaad ninkii labada kabood iyo weysada bimacnaa labada kabood ee rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo weysadiiyo barkimadaba ninkii u qaadi jiray yaa miyaanu idinka idinka mid ahayn wuxuu u jeedaa cabdullaahi ibn mascuud saddexdaasiba haddaydii ka mid yihiin sad aniga wax ii weydiisa aniga xaajo uma qabtid inaad wax weydiiso marka waa saaxibu siri rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam cumar ibnu khataab waagii dambe ruux markuu dhinto hadduu arko xudayfo oo ku tukanaya waa ku tukan jiray hadduu arko xudayfo aan ku tukanaynna cumar waa ka tegi jiray can xudayfata bni اlyamaani radia allaahu canhuma qaala wuxuu idhi kaana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray idaa qaama min alleyli hadduu kaco habeenkii wax ka mida yashuusu mid maydha ayuu ahaa faahu afkiisa bisiwaaki cadayga ku maydha siwaak mar aaladda lagu cadayanayo ayaa la yidhaahdaa marna siwaak ficilka cadayga ahee la cadayanayo oo tasawuka ah ayaa la yidhahdaa labada macnoba waa loo isticmaalaa marka hadda bisiwaaki waxaa loo jeeda aaladdii lagu cadaynayay mu'allifku wuxuu yidhi macnaahu yaqsilu macnihiisu waxa weeyaan waa maydhayey shaasahu yashuusuhu wamaasahu yamuusuhu idaa ghasalahu nusakha qaarkood yamusuhu baa ku dhacday laakiin waa khalad wamaasahu yamuusuhu weeye idaa ghasalahu daahirka xadiidka wuxuu eg yahay in mar kasta oo habeenkii la kaco ama salaad ha loo kaco ama yaan loo kicinoo macno kaleba ha loo kacee inuu nebigu sala allahu alayh wasalam cadayanayey ayuu daahirku u eegyahay itlaaqu culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxay aqbali karaa inuu markuu salaad u kaco iyo tahajud uu xaaladdaa cibaadaysto uu u kaco inuu markaa cadayan jiray labadaa ixtimaalee la sheegayna wax arjaxa ka dambe waayo riwaayaadka xadiidka waxaa soo arooray riwaaya saxiixa oo tahajud ku qaydaysa kaana idaa qaama litahajudi min alleyli yashuusu faahu rawaahu albukhaariyu fii saxiixi wa abuu cawaanata fii mustakhraji saxiixi muslim marka waxaa loo jeedaa markuu salaad nebigu u kaco iyo tahajud uu kaco xaaladda caynkaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam cadayan jiray si afkiisii oo nadiifa oo aan raa'ixa lahayn oo bukhuurkii hurdada iyo wax la mida aan lahayn uu salaada u tukado ta kale si uu nashaad uga helo iyo firifircooni oo markuu ruuxu cadaydo wuxuu helayaa firifircooni buu helayaa waa midda kale cadaygu wuxuu ka eryayaa hurdada oo hurdadina waa ka tegaysaa marka waxaa laga qaadanayaa xaaladda hurdada laga kaco inay sii fiican tahay in la cadaydo ayaa laga qaadanaya oo khaas ahaanna wuxuu sii tilmaamayaa hurdada habeenkii marka laga kaco oo cibaado loo kacayo culammadu waxay yidhahdaan markay cadayga ka warramayaan cadaygu wakhtiyaduu sii mu'akadka yahay waxa ka mid a marka takhayur afka laga dareemo xaalka noocaasoo kale si takhayurkaa looga baabi'iyo waa mu'akad waa sunna mu'akada marka hurdada laga kacana waa sunna mu'akkada khaasatan weliba marka loo kacayo cibaado loo kacayo marka haddii qur'aan la akhrinayo ama salaad la tukanayo waa in la cadayda can caa'ishata radia allaahu canha qaalat dakhala cabduraxmaan bni abi bakrin asidiiqi radia allaahu canhuma cala anabiyi sala allahu alayh wasalam caaisha waxay tidhi waxaa u soo galay cabdiraxmaan oo in abiibakar ah waa walaalkeede abiibakarkaasoo assidiiqi kii runsheegidda badnaa ee rumaynta badnaa ahaaday kasiiri sidqi kasiiri tasdiiq waa laqab madxi ah oo abubakar u sugnaaday radia allaahu canhuma ilaahay raalliha ka noqdo cabdiraxmaan iyo aabbihi abubakar be cala anabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga ayuu u soo galay cabdiraxmaan ibnu abi bakrin wa akbaru wlaadi abi bakrin ubadkii abibakar waa shakhsigii ugu weynaa ghaswadii beder iyo uxud safka gaaladuu ku jiro gaalnimu ku sugnaa waagii dambe waa islaamay ghasawaadkii kale ma soo gelin laakiin labadaa ghaswo ghaswatu badrin iyo ghaswatu uxud safka gaaladu ku soo jiray markii hijrada nebiga sala allahu alayh wasalam iyo abuubakar ay hijroonayeenna waa ogaa meeshay ku dhuumanayeen nebiga iyo abuubakar dabeedna habeenkii intuu u gudo ayuu u tegi jiray wixii war ay soo yeedhay ayuu u gudbin jiray inta habeenku isku jiro ayuu soo noqon jiray dabeedna markaa waxay dhexdoodu ka toosi jiray isagoo hurdo ay arki jireen marka dambena gaalada iska dhexgeli jiray meeshay khabar ku hayaanba waa istaagi jiray reer abuubakar xataa kuwooda markaa gaalada ahaa nebiga sala allahu alayh wasalam sirtiisa may bixinayn oo gooryaday gadiid tahay oo dadkii kala jiifsadeen ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam isaga oo go isku duuduubay si aan loo garannin ayuu guriga abuubakar soo galay markaasaa abuubakar ku yidhi wakhtigan waxa ku soo kiciyey waa arrin weyn waxbaa soo kordhay dabeedna nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam dadka kale inaga saar wuxuu uhi yaa rasuul allaahi kuwani waxba kaa sheegi maayaan waa ehelkaagii iyagoo markaa joogu dabeed wuxuu u sheegoo u yidhi waxa lay amray hijra ayaa lay amray inaan hijroodo markaasuu yaa rasuul allahi waxaan kaa codsanaya haddaba inaan kula saaxiibo aan hijrada ku raaco sidii baa waxa weeye qorshihii hijrada lagu galay saddex habeen iyo saddex maalmood bay ku jireen haaru thawr ay ku jireen asmaa binti abi bakrin ayaa u geynaysay cuntada cabdiraxmaan ibnu abi bakarna khabarka iyo warka ayuu u soo beeqaaqayo u soo ogaanayay dabeedna habeenkoo isku jira intuu u gudo ayuu gaadhsiinayay warkaa isla habeenka gudihiina waa ka soo noqonay wixii ay maanta qabteen waxay ku tala galeen waxay war heleen waxay berri damacsan yihiin waxoo dhan buu u sheegi jiray cabdiraxmaan ibni abi bakar wuxuu noqday markii dambe min fudalaa'i saxaaba oo saxaabi faadila buu noqday waxaanu ka mid ahaa min ashijcaan ragga aadka u geesiyada abuu ka mid ahaa dagaalkii yamaama khaalid ibnu weliid ayuu la socday oo la dagaal galay maalintaa yowmu yamaama toddoba gaaladii ka miduu dilay oo cabdiraxmaan ibnu abi bakar gacantiisa ku dilay marka waxaa la yidhahdaa wuxuu ahaa min ashjac innaas cala anabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga ayuu u soo galay wa ana musnidatuhu ilaa sadrii wuxuu u soo galay wal xaal ana anigu musnidatuhu nebiga aan ku tiiriyey bay tidhi caaisha radia allaahu canha wa ardaahaa damiirka haaduu nebigu u noqonaya ilaa sadrii laabtayda aan ku tiiriyey wa maca cabdiraxmaani siwaaku ratbun cabdiraxmaan ibni abi bakar la jidhkiisana waxaa ahaaday caday qoyan oo yastannu bihi uu ku cadayanayo yastannu waa ku cadayanaya weeye sanna waa soofeeyey weeyaan sidaas aawadeed soo fahmidida lagu liso waxaa la yidhahdaa misannun baa la yidhaahdaa li'annahu yusannu bihi alxadiid birtaa lagu lisaa cadaygana dee ilkaha lagu soofaystaa yastannu bihi cadaygaasoo uu ku cadayanayo faabaddahu rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama fa abaddahu waa taagay yacnii cabduraxmaan buu ku taagay damiirka haadu cabduraxmaan uu noqonayo ama qowl labaad damiirka haadu uu cadayga cabdiraxmaan u noqonaya cadayga ayuu ku taagay rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay basarahu araggiisa araggiisa xagga cabdiraxmaan buu u fidiyey ama cadayga cabdiraxmaan buu araggiisa u fidiyey riwaayaadka qaarkood waxaa ku timi faamaddahu bilmiimi badalal baa'i waana riwaayada kushmiihani kushmiihani wuxuu ka mid ahaa ruwaaddii saxiixulbukhaariga soo warisay kutubtan waaweyni waxay leedahay ruwaad soo warisa oo shiikhii allifay ka soo warisa oo riwaayaad baa jira marka kushmiihani riwaayadiisa bukhaariga uu isagu soo wariyo uu bukhaari ka warinaayo waxay isaga ugu qornayd fa amaddahu waa ku fidiyey marka waa bimacnan fa akhadtu siwaaka faqadimtuhu fa akhadtu waxaan qaatay assiwaaka cadaygii faqadimtuhu waan calaaliyo waa jilciyey nusakha qaar waxay qorayaan faqadamtuhu oo daad ku kordhigayaa laakiin sida saxiixi waxa weeyaan sida ibnu asiir uu sheegay shuraaxda qaarkoodna ay dabdiyeen qaamuusulmuxiidka laftiisuna uu tilmaamay baabu samica weeyi marka qadima waa ka samica akala biatraafi asnaanihi alqadmu biatraafi alasnaan bilfami kullih nuskhada taysiirka waxaa ku dhacay tabcaadka qaarkood waalkhasmu waana khalad ee waa daad waalkhadmu wey afkoo dhan haddii ilkahoo dhan ilaa gawsyada lagu calaalinaayo waxaa la yidhahaa khadmi haddii ilkaha caaradooda darafka hore lagu calaalinayana foolasha horena waxaa la yidhaahdaa qadmi mahmah baa jirta carabtu ay yidhaahdaan yublaghu alkhadmu bilqadmi yacni waxaa lagu haleelayaa dheragga waxaa lagu gaadhayaa cunitaanka wax yar la cunaayo oo marba in yar la cunaya dheraggana lagu gaadhay waa qadmi iyo khadmi bay kala yihiin marka waxay tidhi faqadimtuhu waanu calaaliyey hadda lama cunayee waxaa loo calaalinayaa si loo jilciyo cadayga wa tayabtuhu waanu wanaajiyey waxaa kaloo loo soo wariyey faqasamtuhu marka saad la akhriyo oo la faqasamtuhuna waxay noqonaysaa waan jebiyey maxay jabinaysaa waxay jabinaysaa intii hore uu cabdiraxmaan isagu calaacliyey ku cadayday intaasay ka jabinaysaa dabeedna in cusub bay u calaalinaysaa u jilcinaysa caday cid kale isticmaashee haddii aad isticmaalayso dee intii uu isticmaalay waa layska jaraa bale cadayga adigu aad isticmaalayso marba in cusub inaad ku cadayataa fiican ee intii hore jeermiska lahayd inaad haddana ku celcelisaa ma fiicna intaa hore intaad iska jarto in kaloo cusub inaad ku cadayataa fiican caday keliya dadku inay wada isticmaalaanoo halkuu qofku ku cadayday laftiisii lagu wada cadaydo dee hadda aafooyin badan baa soo kordhaya xanuunno badan baa la yska qaadi karaa saas aawadeed beledada qaarkood waxa laga sheegaoo ku saabsan in meesha lagu weysaysto caday iska yaallo oo ruuxii yimaadaaba iskaga cadayanayo dabeedna la odhanayo waa muslimaan muslim baa ku cadayday waxa noocaasi mid saxa maaha dhib baana ka imanayso dee xanuunnada qaarkood baa dhici karta inay sidaa ku tallaabaan ila maanta waxaa soo kordhay xanuunno fara badan oo waayadii hore aan jiri jirin walaa walaawjaaca alatii lam takun fii aslaafihim wa tayabtuhu waan u wanaajiyey bay tidhi wanaajinta ay u wanaajinayso waxay noqonaysaa jilcintay jilcinayso culammada qaarna waxay yidhaahdeen inuu markaa ay u maydhaa soo gelaysa markay u calaalaysa dabadeed inay u maydho waan u wanaajiyey bay tidhi uma dafactuhu ila nabiyi sal allahu alayh wasalam dabeedna waxaan u dhiibay nebiga sala allahu alayh wasalam baan cadaygii u dhiibay fastanna bihi wuu ku cadayday nebigu sala allahu alayh wasalam cadaygii waa ku cadayday cadaydii cadaygii buu ku cadayday famaa ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam famaa ra'aytu ma arkin rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay istanna istinaanan oo cadayday caday qaddu weligii cadaygaasoo axsana minhu cadayadkaasoo ka wanaagsan siduu markaa u cadayday fama cada kama gudbin rasuulku sala allahu alayh wasalam an faraqa rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam faraaqii kama tallaabin rasuulku sala allahu alayh wasalam uu ka faaruqayay cadaygaas ay faraaqa rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam min asiwaaki rafaca ay xataa rafaca ilaa uu kor yeelay yadahu gacantiisoo sare u taagay aw isbacahu ama fartiisa uu sare u taagay riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay summa nasaba yadahu aw qaalat rafaca isbacahu oo summa ayaa riwaayaadka qaarkood kordhinayaan safarini iyo ibnu cusaymiin labaduba waxay odhanayaan cadaawa bimacnaa jaawaza ama tajaawaza marka macnuhu wuxuu u dhacayaa maa jaawaza faraaqahu min atasawuki xataa rafaca bimacnaa isla markuu ka faaruqayba nebigu sala allahu alayh wasalam cadaygii rafaca yaddahu gacantiisuu sare u taagaa ow isbacahu ama fartiisa ayuu sare u taagay isbac waxay markaa leedahay hamsada iyo ba'da ayaa mid walba saddex xaraka ku bannaan tahay halkaa waxaa ka imanaysa sagaal luqo waa salaasun fii salaasin waa sagaal luqo weeye wa hamza unmulatin sallis wasaalisahu a tiscu fii usbuucin beyt waatay culammada qaarkood ka cabbireen oo ay yidhaahdeen hamsada unmulo ku sugan iyo xarafka ku saddexda ah waa miimkee mid walba saddex xarakee oo god oo hoos dhig oo kordhig attiscu sagaalkaas luqo fii usbucin usbuc bay ku sugan tahay sagaalkaa sagaalkooda usbuc ku sugan wakhtin biusbuuci dammada ba'da ishbaaciyo dhergiyo haddaad jiiddo taasina luqadii tobnaynaysa noqonaysa markaa ku khata'i mayse sidaad u xarakayso hamsadiiyo ba'daba waxay noqonaysaa sax ayay noqonaysa laakiin waxaan filayaa waxa ugu fasaaxo badan in hamsadana la hoos dhigo ba'dana la kordhigo summa qaala intaa dabeed wuxuu yidhi fi rafiiqi alaclaa yacnii iga yeel shamaca markaa koraynta badan mid ku dhex sugan iga yeel oo malaa'igta mid waxa weeye lamaca ah, iga yeel ama nebiyada iyo sidiiqiinta iyo shuhadada iyo saalixiinta mid lamaca ah, iga yeel fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina walsidiiqiina walshuhadaa'i walsaalixiin waxasuna xasuna ulaa'ika rafiiqa alaaan saddex goor ayuu sidaa yidhi uma qadaa intaa dabadeed waa dhintay nebigu sala allahu alayh wasalam wa kaanat taquulu waxay ahaan jirtay caaisha mid tidhaahdaa maata bayna xaaqinatii wa daaqinatii nebigu sala allahu alayh wasalam waa dhintay bayna xaaqinatii wuxuu ku dhintay dhuuntayda iyo wadaaqinatii iyo lafta lafgadheedda dhexdooda ayuu ku dhintay anuu halkaa ku haya xaaqinadu waxa waa annuqra halkaa yar ee godan ee lafaha kalxamaha ka korraysae dhuunta ah ee godan godka yar ah ayaa waxaa la yidhaha xaaqina daaqinana waa lafgadheedda labadaa dhexdoodaan ku hayay tidhi markuu nafbaxay riwaayo kale waxaa ku soo aroortay inay tidhi maata bayna saxrii wa naxrii wuxuu nebigu ku dhintay sala allahu alayh wasalam dhuuntayda iyo sambabkayga dhexdooda ayuu ku dhintay halkaasuu ku nafbaxay wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa fara'aytuhu waxaan arkay yanduru ilayhi xaaluu eegaayo ilayhi ay ila siwaaki cadaygii cabdiraxmaan sitay xaaluu eegaya ayaan arkay wa caraftu annahu yuxibu siwaak waxaan gartay inuu cadayga jecel yahay oo jeclaysanayo fa qultu waxaan ku idhi aakhuduhu lak ma kuu soo qaadaa oo cabdiraxmaan ma kaaga qaadaa fa ashaara bira'sihi an nacam madaxiisa ayuu ruxay oo tilmaamay an nacam ay nacam haabu ayuu ku tilmaamay antu waa tafsiiriyo macno tafsiir bay u dhacaysa wuxuu madaxa ku tilmaamay haa haadaa lafdu lbukhaariyi walimuslimin naxwuhu haadaa lafdulbukhaariy kani waa lafdigii bukhaari walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday naxwuhu mid ka la midoo shabbaha ayaa u sugnaaday xadiidkan waxaa laga qaadanayaa fawaa'id badan baa laga qaadanayaa fawaa'idda laga qaadanaya waxaa ka mid ah cadayga kiisa jilicsan inuu sii fiican yahay in lagu cadaydaa oo cadaygani waa qoyanaa waxaa kaloo laga qaadanayaa cadayga in la hagaajiyo marka lagu cadayanayo waxaa kaloo laga qaadanayaa tilmaanta wax ku fahansiinaysa ee wax lagu garanaayo in lagu camalfali karo waxaa kaloo laga qaadanayaa cadayga cid kale lahayd in lagu cadayan karo marka la hagaajiyo la nadiifiyo intii ruuxa kale ku cadaydayna la yska jaro weliba xadiidkan waxaa ku soo aroortay markuu cadaygii cadayday nebigu sala allahu alayh wasalam caaisha cadaygii buu u dhiibay oo waa ka qaada dabeed markii halkuu ku cadayanayay nebigu sala allahu alayh wasalam bay caaishana ku cadayatay iyadoo aan iska jarin oo waxay tidhi maalintii uu nebigu sala allahu alayh wasalam dhintay candhuuftiisiiyo candhuuftaydu afkaygay ku kulmeen yaa oo labadayada candhuufood saasay u kulmeen cadaygii oo candhuuftiisii le baan sidii ugu cadayday oo afkayga sidaa candhuuftiisu u gashay waxaa laga qaadanayaa fadiilada caaisha ay leedahay waa xaaska uu nebigu sala allahu alayh wasalam ama gabadhii ugu jeclaa dumarkii uu qabay ee uu kulmiyey gabadhii ugu jeclaa weeye markii nebiga la weydiiyey sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixaynka ayu nnaasi axabbu ilayk dad yaad ugu jeceshahay qaala caa'ishatu nebigu wuxuu idhi caaishaan ugu jeclahay qaaluu min arrijaali xagga ragga yaad ugu jeceshahay qaala abuuhaa aabbaheed baan ugu jeclahay yaa ku sii xigaa la yidhi cumar baa ku xiga buuhi nebigu sala allahu alayh wasalam markii uu sakaraadayey isagoo sakaraadkii ku sugan buu haddana qaybta samaynayey oo habeen walba miilada gabadhii u lahayd gurigeeda ayaa la keenayey oo uu hoyanayey markaasaa waxay ka dareemeen zawjaadkii nebigu sala allahu alayh wasalam waxay ka dareemeen inuu caaisha gurigeeda jecel yahay waayo wuxuu odhan jiray ayna ana xaggaan ku sugnaanaya hadan berri xaggaan ku sugnaanaya markaasaa la odhan jiray heblaayo markaasuu odhan jiray ayna ana bacda hadin berri dabadeed xaggaan ku sugnaanaya markaasaa la dha heblaayo markay fahmeen inuu caaisha jecel yahay ayay dumarkii kale u cafiyeenoo waxay yidhaahdeen intan aad xanuunsanayso guriga caaisha un aan kugu soo booqanne gurigaa iskaga sugnow sidii buu gurigeeda ugu sugnaa markay u cafiyeen dabadeed ayuu guriga caaisha sidaa ugu sugnaaday caaisha iyadoo sidaa u haysa ayuu nafbaxay nebigu sala allahu alayh wasalam markii dambena gurigeedii baa lagu aasay waxaanu nebigu amray sala allahu alayh wasalam caaisho aabbaheed oo abuubakar ahi inuu dadka tujiyo intaasoo dhanba caaishay u sugnaatay caaisho sidaas ah ayaa maanta dadka qaarkood looga taag la'yahay dhaleecaynayaan oo ay necab yihiinoo la colloobayaan oo tuu nebigu ugu jeclaayoo dadba uu ugu jeclaa oo markii la yidhi ayunnaasi axabbu ilayk qaala caa'ishatu ayay iyagu dadka ugu necab yihiin hadday nebiga jeclaan lahaayeen caa'ishana way jeclaan lahaayeen nacaybka caa'isho la necbaadaa iyo collowga caa'isho lala colloobaa waxay noqonaysaa nacayb nebiga sala allahu alayh wasalam cidduu jeclaa lala colloobay oo la necbaaday noqonaysaa taasina macnaheedu waxay tahay nebiga lama jecla shardulmaxabbati an tuwaafiqa man tuxibu calaa maxabbatihi bilaa nukraani fadaaisha caa'isho haddaad doonayso waxaad eegtaa shiikhii sunniga ahaa gabaygu tiriyaye alwaadixa la yidhaahdo alwaadixa waa gabay cajiib ah fadaa'isha caa'ishana aad uga warramaya jazaahu allaahu khayran nadkaad ka heli karta haddaad doonto alwaadixa waa shicir aad iyo aad u cajaa'ib ah caaisha waa zawjatu rasuul sala allahu alayh wasalam fi dunya waalaakhira sida zawjaadkii kale nebigu uu ka dhintayba sala allahu alayh wasalam ay u yihiin zawjaatuhu fi dunya waalaakhira waxaa qaarkood ay sheegeen nebigu sala allahu alayh wasalam dhabta cali buu ku dhintay ayay qaarkood soo wariyeen laakiin culammada muxadisiintu waxay sheegeen riwaayaadka sidaa lagu soo warinayo inaan waxba ka sugnay oo ay yihiin riwaayaat mawduuca wa daciifa wa baatilah tacasub baana keensadayoo fadiilada intay u quuri waayeen shiicadu caaisha ayay waxay dooneen inay cali siiyaan bay dooneen waxaa laga qaadanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam siduu khayrka ugu dadaalayey oo isagoo sakaraadkii ku sugan haddana cadaygii inuu cadaydo kama tegine waa kaa doonayay cadaynay waxaa kaloo ku sugan nebigu sala allahu alayh wasalam inuu towxiidkii uu qirayay xaaladdaas oo la imanayay oo riwaayaadka qaarkood oo bukhaari saxiixa ku soo wariyey waxay sheegayaan fa rafaca bira'sihi ila asamaa riwaayadana waxay sheegaysaa rafaca yadahu aw isbicahu uma qaala fi rafiiqi alaclaa culuwiga ilaahay korreeya ayuu tilmaamaya nebiyadana waa la takhyiiriyaayo waa la doorransiiyaa marka ay sakaraadayaan waxaa la doorransiiyaa ifkiiyo aakhiraa la doorransiiyaa aakhiro markay doortaan baa dabeedna markaa nafta laga qabtaa can abi muusa alashcariy radia allaahu canhu qaala ataytu nabiya sala allahu aleyh wasalam abuu muusa alashcari cabdullaahi bnu qays baa la odhan jiray magaciisa wuxuu idhi waxaan u imi nebiga sala allahu alayh wasalam wahuwa yastaaku isagoo cadayanaya bisiwaakin radbin caday qoyan ku cadayanaya qaala wa tarafu siwaaki calaa lisaanih wuxuu yidhi wa tarafu siwaaki cadayga dacalkiisu calaa lisaanihi carrabkiisu saarnaa waxaa laga qaadanayaa carabka laftiisa in la cadayayo dadka qaarkood markay cadayanayaan waxay sameeyaan ilkaha dushoodun inay sidaa u marmariyaan cadayga cadaygu sidaa waa ka ballaadhan yahay ilkuhu saddex geesood bay leeyihiin gees bannaanka soo xigta geesta markaa isqabsanaysa oo isku beegan geesta xagga hoose xigta saddexda geesoodba waa in la cadayaa oo mar xagga hoose la cadayaa mar xagga wax lagu calaaliyo la cadayaa mar xagga bannaanka soo xigta la cadayaa waxaa kaloo la cadayaya carrabka laftiisana waa la cadayaya cadayga waa la marinaya marka waxaa weeye yacni cadayga si fiican in loo cadaydo ayaa fiican carabkuna wuxuu ka mid yahay waxa la cadayo wa huwa yaquulu wuxuu cadayanayay wa huwa yaquulu walxaal huwa isagu yaquulu uu odhanayey uc uc uu odhanayey yani qofku markuu xoog u cadayanayo waxaad mooddaa sidii wax soo hunqaacayoo kalead mooddaa sidii shay soo hunqaacayoo kalead mooddaa ucda waxaa loo isticmaalaa hunqaacada waasiwaaku fii fiihi wuxuu uc uc odhanayey walxaal assiwaaku cadaygu fii fiihi afkiisa uu ku guda sugan yahay oo afkiisa uu ku guda jiro kaannahu yatahawacu waxaad mooddaa inuu iska matajinayaad mooddaa haaca waa matagay weeye tahawacana waa iska matajiyey weeyaan marka kaannahu yatahawacu marka uc uc waxa weeye waa xikaayatu sawti almutaqayi ka iska matajinaya codkiisoo kale weeye asalkuna wuxuu ahaa huc buu ahaa laakiin ha'dii baa loo beddelay hamzo fa ubdilat hamza sida qaamuuskuba marka uu tilmaamayo iyo kutubta kale luqaduba waxaa laga qaadanayaa marka la cadayanayo in cadayga lagu xeel dheeraado ayaa laga qaadanaya xadiiska horeynu soo marrayna farta uu nebigu taagay sala allahu alayh wasalam waxay tilmaamaysaa tawxiidkii yushiiru tawxiid tawxiidkuu tilmaamaya baabu lmasxi cala alkhufayn can ilmugiirati bni shucbata radia allaahu canhu qaala kuntu maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam mugiirat ibnu shucba wuxuu ka soo wariyey bukhaari iyo muslim ay ka soo wariyeen radia allaahu canhu ilaahay raalliha ka noqdee qaala wuxuu idhi kuntu maca anabiyi sala allahu aleyh wasalama fii safar wuxuu idhi waxaan ahaa nebiga sala allahu aleyh wasalam la jirkiisa mid ku sugan baan ahaa fii safarin safar gudihii iyo socdaal gudihii socod baannu nebiga ku wada jirnay fa ahwaytu lianzica khufayh nebiga sala allahu alayh wasalam baa weysaystay weysadii markuu intii kale soo weysaystay oo addimadu u hadhsan yihiin ayaa fa ahwaytu waan soo hoobtay waan foorarsaday waxaan u foorarsaday lianzica khufayhi si aan u siibo labadiisa khuf yacanii labada haragee addimada ugu jira sida sharabaaddadoo kale u ah inaan ka siibo daraaddeed ayaan u foorarsaday lianzica za'du waa hoos dhiganta oo nasaca yanzicu weeye kutubaha qaarkood waxaa lagu daabacay sida kitaabka fatxulmajiidka nusqada muxaqaqada ahee digtooraaga lagu qaatay inzachaa fa innaha laa tasiiduka ilaa wahnan waxaa laga yaabaa inuu sii xaraf xalqi baa ku jiro mudaaricu waa kor dhigmaya laakiin sax ma aha sidaasiyo waa inzichaa weeye ee inzachaa ma aha oo xaraf kastoo xalqi hadduu caynulkelima ama laamulkelima kaga jiro ilaaba ilaa in la kordhigaayo ma aha ee waxaa jira wixii si kale ku caanbaxa oo shuhratulkasro ama shuuratudamma ku sugan tahay sida loo soo naqliye carab looga soo raray bes baa loogu dhawaaqaa sheikha yamaniga taxqiiqiisa laftiisa ibnu xisaam madow waxaa ishkaal geliyey sida markaa waxa weeye uu dabdiyey muxaqiqiyo maadaama uu aad uga faa'iidaystay labada wejiba waa xarakeeyey inuu za'da kor dhigo iyo inuu hoos dhigo maxalna male in la kordhigaa ee waxa loo soo naqliyey hoos dhiguun yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw'aatihima lananzicanna min kulli shiicatin ayuhum ashaddu cala alraxmaani ciitiya marka naqli mar haddaan carab laga haynin in za'da la kordhigo in la kordhigaa waxay noqonaysaa khalad bay noqonaysaa weliba halka aan ku sii daraya masaladii shalay aynu sheegaynay lafteeda oo ah raqiya yarqaa iyo raqaa yarqii lafteeda waa ku qaldameen oo cabdiraxmaan ibnu waliid aalu faryaan fatxulmajiidka uu digtooraaga ku qaatay waxau odhanayaa istarqaytu ay talabtu man yarqaanii buu odhanayaa waana khalad waa khalad weliba qabiix ah waayo raqiya yarqaa waa koritaanka weeyi waxaa cajiib ah sidii saxda ahayd in hoosta lagu baraarujiyo la yidhaahdo nuskhaa qoraysa man yarqiinii oo xagga hoose lagu qoro sidii qaladka ahaydna xagga sare lagu qoro weliba aan la odhan waa qalad aansaa la odhan ibnu xisaam laftiisu tiisii buu raacayoo waxa marka uu qoray talabtu man yarqaanii buu qoray saxduna waxay tahay man yarqiinii mid igu tufaa ayaan dalbay weliba markaa tii hoose uu ka kale ishaaray ee uhi nuskhaa sidan qoraysana isagu waaba xadfe fa zaada tiina billah hadday kaa ishkaal gasho waxaad xasuusataa uun markaa raqiya yarqaa ruqiyan waa ka sacida yascadu sucuudan wasnan wa macnan sacida yascadu sucuudan iyo yarqaa ruqiyan xagga wasniga iyo xagga macnaha mid walba waa isku mid fa ahwaytu lianzica khufayh faqaala wuxuu uhi dachumaa labadan khuf iska daah fa inii adkhaltuhumaa taahiratayni maxaa yeelay anigu waxaan geliyey labadaba taahiratayni xaalay taahir yihiin baan geliyey xaalay labada addinba taahir yihiin ayaan geliyey daahiratayn waxay u dhacaysaa labada adin famasaxa calayhimaa nabigu sala allahu alayh wasalam waa masaxay labadii khuf korkooda ayuu masaxay xadiiskani wuxuu ku tusinaya laga qaadanaya almasxu cala alkhufayn inuu yahay shay mashruuca ayaa laga qaadanaya masaxaadda labada khuf la masaxayaana beddel waxay ka yihiin maydhistii addimada la maydhayey labada khufna waxaa loo jeedaa waa hargo sida sharabaaddada loo gashanayo keligoodna waa lagu socon karaa iyadaan kaba la qaadan marka waxa u shartiya marka la qaadanayo waa in tahaaro dhammaystiran lagu sugan yahay oo xadasul akbar iyo xadasul asqar mid walba waa in laga taahir yahay sharti bay u tahay masaxaadda la masaxayo haddii tahaaro dhammaystiran aan lagu gashannin in la bixiyaa laasim noqonaysaan la masixin oo addimmada la maydho maydhasha hadday ruuxa ku waajibtana ilaaba ilaa waa inuu markaa bixiyaa labada sharabaadoo u maydha janaaba hadday markaa saaran tahay masaxaadi kuma filla laakiin weysaduun baa la masaxaya si mutlaqoo sii daysanna loo masixi maayee ruuxii muqiimka ahaayee negaa habeen iyo maalin buu masaxayaa ruuxii musaafirka ahaayee socdaalka ahaana saddex maalmood iyo saddexdooda habeen ayuu masaxayaa tirada haddaba habeenkiiyo maalinta ama saddexda habeen iyo saddexda maalmood ee musaafirku masaxaayo goormaa masaxaaddu ka bilaabmaysaa ma waxay ka bilaabmaysaa gashiga la gashaday ma waxay ka bilaabmaysaa weyse jabka la weyse jabay ma waxay ka bilaabmaysaa masaxaadda ugu horraysee la masaxay fiihi salaasatu aqwaal saddex qowl baa ku sugan saddexdaa qowl ee ku sugan waxa raajixoo qawi ah in masaxaaddaasi ka bilaabmayso awalu masxin bacda alxadasi masaxaadda ugu horraysee xadas dabadii dhacda ayay ka bilaabmaysa taasaa laga tirinaya masalan ruux baa markaa wuxuu weysaystay salaaddii subax markuu weysaysto tahaaro qaatuu khufafkiina gashaday ha yeeshee weyse jabkii wuxuu weyse jabay casarkii ama maqhribkii intaa hore weysadiisii horu iskaga wetay marka uu weyse jabay buu markaa weysaystayoo uu tahaaro qaatay ma wuxuu ka tirinayaa salaaddii subaxee uu gashaday mise wuxuu ka tirinayaa masaxaaddii uu masaxay saxdu waxay tahay wuxuu ka tirinayaa masaxaaddii uu masaxay waayo xadiisku wuxuu sheegayaa habeen iyo maalin buu masaxayaa dee hadduu salaaddii subax ka soo tiriyana habeen iyo maalin ma masixin waxaaba dhici karta bacdalcishe inuu weyse jabay baaba dhici karta markaa dee hadduu salaadda subax weysaysto amaba bacda cishihii u weysaysto ama salaaddii cishaba u weysaysto oo wakhtigaa weyse jabay waxay noqonaysaa dee haddii la yidhaahdo gashigu gashaday buu ka soo tirinayaa habeen iyo maalin ma masixine saacdo yaroo kooban gudahoodu masaxay marka masaxaaddii waa inuu habeen iyo maalin ku dhacaa awalu masxin iyo aakhiru masxin musaafir mar haddaanu ahayn waa inay habeen iyo maalin noqotaa intuu masaxyi wahaakada dachumaa fa innii adkhaltuhumaa taahiratayn waxaa laga qaadanayaa sharti inay tahay tahaaro dhammaystiran in lagu gashaday ka warran haddii markaa ruuxii uu weysaysto oo addinkii koowaad markuu maydho weysadii intii kale soo maray addinkii midigna uu maydhay ayuu khufkii midig geliyey addinka midig khufkii buu geliyey kii bidix buu haddana maydhay haddana khufkii buu geliyey kaana isagu ma masaxayaa mise masixi maayo culammadu taa waa isku khilaafeen laakiin sida saxiixa insha allah waa inaanu masaxaynin waayo labadii addin oo daahir ah muu gelin ee wakhtiga idkhaalku dhacayey yacnii tahaaro dhammaystirani ma jirin tahaaradii waxba u dhinna oo weysadii wax ka dhiman yihiin waxay sheegaysaa tahaarada addinkaasi xataa inaanay dhammaystirnayn ila weysadu way isku xidhan tahay marka labadaba markuu wada maydho dabadeed ayuunbuu gelinayaa culamadu waxay isku waafaqeen almasxu cala alkhufayn inuu mashruuc yahay bannaan yahayna ruqso sharciyana uu yahay bay culammadu isku waafaqeen axaadiis fara badanna waa ku soo aroorta mutawaatiro ah bale culammadu waxay ku dareen umuuraha ictiqaadiga ee shicaarka ahlusunne ka mida bay ku dareen diidmada la diido almasxu cala alkhufaynna waxay yidhahdeen waa shicaaru ahlibidac sidaas aawadeed baa caqaa'idda loogu dawinoo masaladan caqaa'idda loogu daray qolyaha shiicadu waa diidaan masxi alkhufayn ahlulbidaca kale qaarkoodna waa diidaan laakiin diidmadoodu ictibaar ma leh qaar baa waxay u nisbeeyeen oo yidhaahdeen cabdulaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi sabaqa alkitaabu alkhuffayn kitaabkaa labada markaa khuf ka hormaray oo bimacnaa kitaabku maadaamuu sheegay labada addin in la maydho fakhsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum dee masaxaadii maxal ma leh saasuu macna ahaan loo jeedaa taabiciintii qaarkood arrinkaa waa inkireen oo waxay yidhaahdeen warka noocaasi waa war been ah waayo waxaannu aragnay cabdulaahi ibnu cabbaasoo masaxaya ayaannu aragnay bay yidhaahdeen calaa kulli xaal almasx cala alkhufayn waa suganta waxyaalahay daliishadeen shiicadu waxaa ka mida inay yidhaahdeen masxi alkhufayn waa la nasakhay oo aayadda suuratulmaa'ida nasakhday qiraa'atu nasbi ayaana u deliil ah inaan la masaxaynin labada addine la maydhaayo fakhsiluu wujuuhakum aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayn nushadan hayee taysiirka waxaa ku dhacday qiraa'atuljarri inay deliishadeen laakiin qiraa'atuljarri masxigaa bay daliil u tahaye masxigii ma caaridayso maydhitaan sheegi mayso sawaabku waxay tahay qiraa'atu nasbi ayay yidhaahdeen waa naasiku axaadiista masxigay nasakhaysaa saxdu waxay tahay waa inaan nasakhaynin waayo naskhiga waxaa u shartiya naasikhu inuu mansuukha ka dembeeyey nebiguna sala allahu alayh wasalam suuratulmaa'ida markay soo degtay dabadeed waa masixi jiray khuffaynka sida jariir ibnu cabdilaahi albajali xadiiskiisuba sheegaayo oo jariir ibnu cabdilaahi albajali waxau idhi waxaan arkay nebiga sala allahu alayh wasalam labada khuf masaxaya markaasaa waxaa lagu yidhi ma bacda suurati almaa'ida ayaad aragtay isagoo masaxaya markaasuu wuxuu yidhi haa oo aniguba waxaan islaamay buu idhi suuratulmaa'ide dabadeed baan islaamay horteed miyaan islaamayba islaamnimadayduba suuratulmaa'ide waa ka dambaysay haddana waxaan arkay nebigoo masaxaya labada qof saas aawadeed culammadu waxay yidhaahdeen waxaa cajabin jiray aad u jeclaayeen xadiiskaa jariid waayo wuxuu ku cad yahay masaxaaddu inay ka dambaysay suuratulmaa'ida labada qof la masaxayo wa kadalika xadiidka muqiiratu bnu shucba safarkan riwaayaadka qaar waxaa ku soo aroortay inay ghaswatu tabuuk ahayd ghaswatu tabuukna wakhti dambeoo muta'akhiray ahayd calaa kulli xaal masix alkhufayn waa shay mashruuca weeye oo sugan tahaaradiina waa ku xasilaysaa can xudayfata bni alyamaani radia allaahu canhuma qaala kuntu maca anabiyi sala allahu alayh wasalam waxa uu soo wariyey muslim saxiixiisa ku soo wariyey isagoo xudayfata bni alyamaan ka warinaya radia allaahu canhumaa labadoodaba ilaahay raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi xudayfa kuntu maca anabiyi sala allahu alayh wasalam waxaan ahaa maca anabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga la jirkiisa ayaan ahaa aan ku sugna nusakha qaar waxay qorayaan fii safarin ayay qorayaan nusakha cumdaha qaar baa waxaa ku dhacay fii safarin laakiin khalad weeye sida ibnu cuthaymiinba baraarujinayo waa khata oo xadiiskan xudayfa safar gudihii ma ahayn ee xadiiska xudayfa wuxuu ahaa isagoo nebigu sala allahu aleyh wasalam madiine ku sugan ayaa arrinkani dhacay marka fii safarinkan in lagu qaydaa waa qalad ee ka hore ayaa qaydkaasi sax yahay ee muqyina fa baala nebigu sala allahu aleyh wasalam waa kaajay wa tawada'a waa weysaystay wa masaxa calaa khufayhi waana masaxay labadiisa khuf mukhtasaran wuxuu soo wariyey xaal markaa la ikhtisaariyoo la koobay oo riwaayada markaa bukhaarina waxay ahayd mukhtasara calaa kulli xaal xadiidku wuxuu sheegayey ama waxaan xadiiskan sheegay mukhtasaran xaal la koobay oo qisa ayaa xadiiska ku sugnay oo wuxuu yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam la jirkiisa ayaan ku sugnaa oo fantaha ilaa subaatati qawmin yacnii meel qashinka lagu daadiyo oo qolo u dhow ayuu nebigu markaa gaadhay ama fadahaba ilaa subaatati qawm kudaafad qolo qolo agtooda fa baala qaa'iman nebigu waa kaajay isagoo taagan fatanaxaytu waa ka durkay buu yidhi waa ka fogaaday faqaala udnuh wuxuu igu yidhi soo dhowow fadanawtu minhu xataa qumtu cinda caqibih waan ku soo dhowaaday ilaa cidhibtiisa agteeda aan imi fatawada'a waa weysaystay nebigu sala allahu alayh wasalam muslim baa wuxuu kordhiyey ziyaada ah famasaxa calaa khufayhi oo muslim baa la gaar noqdee bukhaari intaa keenin labadiisa khuf yacni wow baa la ysugu cadfay laakiin dariiqyada qaarkood iyo riwaayaadka qaarkood oo sheegaysa fabaala qaa'iman uma dacaa bimaa'in faataytuhu fatawada'a saa sheegaysa ayaa jirta marka tartiibta waxaa laga qaadanayaa caadadii nebiga sala allahu alay wasalam lagu yaqaanay iyo sida riwaayaadka kale ku soo aroortayba cala kulli xaal xadiidkaa waxaa laga qaadanaya in nabigu sala allahu alayh wasalam khufaynkii masaxay ayaa laga qaadanaya masixa alkhufaynna waxay shabbahaysaa masixa alcimaama in cimaamadda la masaxayo ay shabbahaysaa xadiiska waxaa ku sugnay intaynu akhrinay ee aan qornayn fa baala qaa'iman nebiga sala allahu alayh wasalam caadadiisu waxay ahayd haalibka ahi inuu fadhi uun ku kaaji jiray laakiin halkaa xadiis baa wuxuu ku soo arooray taagni inuu ku kaajay caaisha laakiin waxay tilmaantay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu mar walba fadhi uun kaaji jiray oo waxay tihi man xadaakum ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama baala qaa'iman falaa tusadiquuh maa kaana yabuulu ilaa qaacida ruuxa idinku warrama in nebigu sala allahu alayh wasalam taagni ku kaajay ha rumaysannina ma kaaji jirin isagoo fadhiyo mooye si kale kuma kaajirin xadiiskaana waxaa soo wariyey tirmidi iyo nasaa'i iyo ibnu maajah iyo axmed ayaa soo wariyey waana haabit culamada qaarna waa taxsiiniye ha yeeshee xadiiska xudayfa ka sixa badan oo bukhaari iyo muslim baa soo wariyey nafyiga caaisha ay nafyinaysaa culammadu waxay waa nafyu cilmin ogaalkeediiyo aqoonteeday ka nafyideen inayna iyadu ogayn sheegi mayso inayna dhicin waa xasaba cilmiha yaa almusbitu muqadamun cala annaafi ka wax sugayaa laga hormarinaya ka wax nafyinaya baabun fi lmadyi wahayrih wuxuu u baab yahay madida iyo hayrkeed buu u baab yahay can cali bni abi aalibin radia allaahu canhu qaala kuntu rajulan maddaa'an cali bni abi aalib radia allaahu canhu waxa uu yidhi waxaan ahaan jiray rajulan nin baan ahaa maddaa'an madi badan almadiyu iyo almadyu mid walba waa la yidhahdaa waa biyo ruuxa ka soo baxaya oo manidii aan ahayn wakhtiyada shahwadiisu kacdana ka soo baxaya biyahaasi markay soo baxayaan boodbood ma leh macaanna ma leh daal qofka haleelayo marka manidu ka soo baxdo daalka ku dhacoo kale kaasoo kalena ku dhici maayo taasaa waxaa la yidhaahdaa madi baa la yidhaahdaa almadyu iyo almadiyu marka waxaan ahaa buu nin madi badan baan ahaa oo biyaha aan shahwada ahayna ay ka yimaadaan fastaxyaytu waan xishooday buuhi an as'ala rasuul allahi sala allahu alayh wasalam waxaan ka xishooday in rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam aan weydiiyo baan ka xishooday maadaama arrinku farji iyo ku saabsan yahay wax ka imanayaa waxaan ka xishooday buuhi nebiga sala allahu alayh wasalam inaan weydiiyo waxaan uga xishooday limakaani ibnatihi minnii inantiisu meeshay aniga iga joogto aawadeed ayaan uga xishooday oo maadaama inantiisi aan qabo faatimo ahayd arrinkaa wax ku saabsan inaan la soo qaado waa ka xishooday buuhi waan ka khajilay fa amartu lmiqdaada bna alaswadi waxaan weyddiiyo ka codsaday miqdaadoo ina aswad ah waa miqdaad ibnu camrin weeyi magaciisa waxaa la odhan jiray miqdaad ibnu camrin baa la odhan jiray laakiin wuxuu ku caanbaxay miqdaad ibnu aswad ayuu ku caanbaxay aswadkuna wuxuu ahaa aswad ibnu cabdilyaquus azzuhri ayuu ahaa oo waagii horuu tabanni ku sameeyo ka ilma dhigtay tabanniga waxaa la yidhaha ilma aanad dhalin inaad tidhaahdo maanta laga bilaabo waa inankaygii ina hebel inuu yahay ogaada ina hebelna ugu yeedha tabanni baa la yidhahdaa waagii hore caada ahaan waa la isticmaali jiray laakiin sharcigu waa buriyoo arrinkaa waa joojiyey udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allah waagii hore nebi maxamedba sala allahu alayh wasalam zayd dee tabanni buu ku sameeyey qabla albicsa oo inan buu ka dhigtay oo waagii hore zayd waxaa loodhan jiray zayd bnu muxammed markii aayaadkii suuratulaxsaab soo degeen laga bilaabo ayaa la yidhi ugu yeedha zayd ibnu xaarisa culammadu waxay yidhahdeen waa sababta sayd qur'aanka loogu sheegay magiciisa oo markuu zayd ibnu muxammed ahaa sharaf weyn buu de oo dee ina rasuul inuu yahay waa sharaf weyn sharaftii markii laga qaaday taas fadiiladaas ayaa qalbigiisa waxa lagu kabay inuu yahay saxaabiga keliye magiciisa qur'aanka lagu sheegay falammaa qadaa zaydun minhaa wataran zawajnaakaha saxaabi kaloo magiciisa qur'aanka sidaa loogu sheegay isagoo qayaxan ma jiro marka miqdaad ibnu aswad wuu ku caanbaxay saxaabiganiye waa miqdaad ibnu camrin weeye fasa'alahu waa weyddiiyey nebiga sala allahu alayh wasalam miqdaad baa u weydiiyey fa qaala wuxuu idhi nebigu sala allahu alayh wasalam yaqsilu dakarahu wuxuu maydhayaa shakhsiga ay ku dhacdaa xubintiisa taranku maydhayaa wayatawadda'u waa weysaysanayaa waa khabarun yuraadu bihi alamru ay liyagsil dakarahu walyatawadda' waa khabar amar looga jeedo xubintiisa tarankana ha maydho hana weysaysto walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaatay waqsil dakaraka watawadda' maydh xubintaada taranka watawadda' weysayso walimuslimin muslim waxaa u sugnaatay tawada' weysayso wamdax farjak xubintaada tarankana biyo ku shub yacnii maydh nadxiga mar waxaa loo isticmaalaa rushada biyaha lagu rusheeyo marna waxaa loo isticmaalaa maydhista culamada qaar waxay yidhahen hadda waxaa loo jeedaa nadxiga maydhitaankii baa markaa loo jeeda si riwaayada kale ee maydhista sheegaysa ay u waafaqdo ila riwaayaadku way isfasirayaane fastaxyaytu laba yo-ood baa sugan fastaxaytu iyo fastaxyaytu waa laba luqo labadubana waa fasiix basaam wuxuu odhanayaa fastaxyaytu ayaa luqatulfusxa ah markaa saniciisa waxaa laga fahmayaa ta kale fasiixa maaha ama ta kale ma fasaaxa badna laakiin labaduba waa fasiixa labada mid waliba waa fusxaa labadaba qur'aankaa la akhriyey ina allaha laa yastaxyi an yadriba maala maa bacuudatan famaa fowqaha laa yastaxii iyo laa yastaxyii waa qiraa'ataan sabciyatan xadiidkan waxaa laga qaadanayaa madidu inay najaaso tahay waa laga qaadanayaa almadyu ama almadiyu inay najaaso tahay waa laga qaadanaya culammadu waxay dhahaan ragga iyo dumarka mid walba waa ka soo baxaan madidaas waa ka timaaddaa laakiin dumarka hadday ka timaaddo waxay ka timaaddaa maslakal bawli ayay ka timaadaa ee mawdica kale kama timaado halka kaadidu ka soo baxdo ayaa madidu ka soo baxaysa wahaakada marka waxay noqonaysaa in la maydho oo laga istijoodo oo haddii jidhka kale ama maryaha ay wax kaa gaadhaan iyadana la maydho waayo hadday najaaso tahay najaasadu intay gaadho waa in la maydhaa ama maraha noqoto ama jidh ha noqoteen haddii aynay gaadhin mawdic kale ma intay ka soo baxday keliya la maydhayaa mise xubinta tarankoo dhan waa la wada maydhayaa culammadu taa laba qawl bay kale yihiin waxayna ku dhisan tahay yaqsilu dakarahu iyo waqsil dakaraka waxaa la yidhaahdaa dakarkii oo dhan baa lagu itlaaqaa dee maadaama si caama loo sheegay waa in dhammaan la wada maydhayo ayay ku tusinaysa oo xubintii taranka la wada maydhayo ayaa xadiisku ku tusinaya culamada qaarkood waxay yidhaahdeen maadaamay dee najaaso uun tahay meesha ka soo baxday sida kaadidaba iyadu un loo maydhaayo meeshay gaadhay uun inta ay ka soo baxday haddaynay meel kala gaadhin intii unbaa la maydhaya laakiin waxay yidhaahdeen dee macno kalea raaci karo arrin kale oo dee waxaweeye tibbiya ku jiri kara oo dee waxa weeye in markaa janaabadaba iyadoo mawdic keliya wuxuu ka soo baxeen baa leeya jirka dhan wada maydha madiduna iyadoo markaa waxa weeye xubinta ka soo baxday haddii la yidhi xubinta wada maydha dee waa in la wada maydhaa bale riwaayo kale waxaa ku soo aroortay yaksilu dakarahu wa unsayayhi yacni saddexdaba waa isla maydhayaa saddexdaba saddexanka waa isla maydhayaa ayaa riwaayo kale sheegaysa waxaa laga qaadanayaa madidu inaynay maydh waajibinayn waxaa laga qaadanayaa almadyu inay weysada jebinayso ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa xididka dhaqan wanaagsan in lagula dhaqmo akhlaaq wanaagsan lagula dhaqmo oo wixii ama ay dhibsanayaan ama wax la mida la yska ilaaliyo waxyaalaha markaa xubnaha taranka iyo ku saabsan iyo tafaasiishoodana ashyaada noocaasa inaan lagaga ag sheekayn ama agtooda lagu soo qaadin waxyaalaha laga qaadanaya ka midta waxaa laga qaadanayaa haddii mas'alo aad cid aad ka xishoonayso aad doonayso inaad weyddiiso waxaasina waxaad kula dhacaysa aynay ahayn inaad markaa cid u wakiilato su'aashii oo aad tidhahdo ii weydii ayaa laga qaadanaya can cabaad بن tamiimin عن cabdillaahi bni zayd bni caasim ilmaaziniyi radia allaahu canhum waxaa muslim ka soo wariyey cabaad ibni tamiim ka soo wariyey can cabdullaahi بن zayd ibni caasim almaaziniy cabaad ibnu tamiimna uu ka warinayo cabdullaahi بن zayd ibni caasim almaazini waa saaxibu ulwuduu laba saxaabi baa midna wuxuu yahay saaxibu aladaan midna wuxuu yahay saaxibu ulwuduu cabdullaahi bnu zayd ibni cabdirabbi magaca saddexaad bay ku kala tegayaan oo midna cabdirabbih ayaa u ah magaca saddexaad midna waxa u ah caasim ayaa u ah marka saxaabigii adaanka ku riyooday waxaa la yidhaahdaa isaga cabdullaahi ibnu zayd ibnu cabdirabbi saxaabiga xadiidka weysada iyo soo wariyeyna waxaa la yidhaahdaa cabdulahi ibnu zayd ibnu caasim baa la yidhahdaa xadiiskanna waa ka ku jira almaaziniy radia allaahu canhum ilaaha raalliha ka noqdee qaala wuxuu yidhi shukiya ila anabiyi sala allahu alayh wasalam nebigaa loo cawday alrajulu aladii yukhayalu ilayhi waxaa looga cawday xaalurajuli ninka xaalkiisa aladii yukhayalu ilayhi ninkaasoo wax la moodsiinayo oo khayaali ahaan wax markaa la moodsiinayo wax u qaadanayo in wax ka soo baxeen ama weysadii ka jabtay ama neefi ka timi ayuu ismoodsiinaya alrajulu ay xaalu shaakigu wuxuu noqonayaa cabdullaahi ibnu zayd waxaa la moodsiinaya annahu yajidu shaya fi salaa inuu salaadda gudihiisa wax ku helayo oo bimacnaa wax ka imanayaan wax ka soo baxayaan sida neef oo kale inay ka soo baxayso saasaa la moodsiinaya fa qaala wuxuu idhi nebigu sala allahu alayh wasalam laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixa laa yansarif yaanu laabannin xataa yasmaca sawtan ilaa uu cod ka maqlayo oo neefta codkeeda ilaa uu maqlayo aw yajida riixan ama ur helaayo bimacnaa ilaa uu xaqiiqsanayo si xaqiiqo ay noqonayso inuu yaqiinsaday in neefi ka soo baxday ilaa uu sidaa yaqiin ku ogaado yaanu salaaddii ka laabanoo ka bixin xadiidkan waxaa laga qaadanayaa alyaqiinu laa yazuulu bishak qaacidada ah yaqiintu shaki kuma zuusho yo alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan shaygu wuxuu ahaan jiru ku baaqi yahay ta kale waswasadiyo shakiga in la yska tuuraayo oo yaqiintaa hore la istisxaabaya laga qaadanaya farqina ma kala laha hadday salaad gudaheed tahay iyo haddii ayan salaad gudaheed ahayn qowlka saxiixa a ah marka lagu socdo farqi ma kala laha xadiisku wuxuu sheegayaa haddii salaad uu ku jiro laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan bacdulculamaa ayaa waxay yidhaahdeen xukunkaasi waa markuu salaad gudaheed ku sugan yahay oo salaaddii inuu ibtaaliyaa uma bannaana laakiin haddaanu salaad ku jirin ixtiyaadka waa inuu raacaa weysaystaa bacdi baa sidaa yidhi laakiin qowlka saxiixee jumhuurku ku tageen waa in markaa farqi aynay kala lahayn hadday salaad gudaheed tahay iyo hadday ka baxsan tahay ee mar walba qaacidada uu camal siinaayo shakiyadana uu tuuraayo asalkiina uu istisxaabayo falyarax ishaka walyabni calaa ma stayqana xagga markaa waxaa rakacaadka salaadda hadduu ka shakiyana waa saas in la inta yar buu ku dhisayaa taa khilaaf baa ku yara jira salaadda oo bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin haddii uu leeyahay danni haaliba ah hadduu leeyahoo si u badinayo salaadna ay tahay danniga haalibka abuu camal siinayaa falyataxara aladii yaraa annahu asawaab sida xadiiska markaa uu sheegaayo riwaayaadka xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey qaarkood siday sheegayaan falyataxara aladii yaraa annahu asawaab ama falyataxara asawaab sawaabka ha ku dadaalo ha u qasto ama kuu sawaabka u malaynayo u haysto ha ku dadaalo marka danni haaliba haduu leeyahay markaa danniga haalibka ku binaynaya bay culammada qaarkood yidhaahdeen salaadda gudaheeda rakacaadkii salaadda laakiin haddaannu danni haaliba lahayn sida yar buu qaadanayaa inta yar baa la hubaa inta badanna waa tuurayaa culammada qaarkoodna waxay dhahen mar layba si ha u badinayo inuu saddex ragcadoo tukaday hadduu saddex iyo laba isku qabtay ama yaanu u badinin ee labadu ha isla ekaadaan labada male labada ixtimaal marlayba inta yar buu ka soo qaadaya waana sida culammada shaaficiyadii ay mareen laakiin asheekh moxamed naasirdiin albani kitaabkiisa tamaamulminna fi tacliiq cala fiqhi sunna waxa uu xaqiijinayaa riwaayaad badan oo xadiisku leeyahayna soo arooriyaya xadiiska muslim inay markaa daahir ku tahay danniga haalibka inuu camal siinayo hadduu danni haaliba leeyahy waxaanu sheikhu idhi risaalan mawduuca ka qoray riwaayaad badanoo xadiisku leeyahayna waa soo arooriyey waxaanu idhi risaalo gaara baan ka allifay buuhi mawduucaas ha risaaladu waa makhtuudo oo lama daabicin calaa kulli xaal xadiidkan waxaa laga qaadanaya qaacido guud oo ku saabsan in yaqiinta la istiscaabayo shakigana la tuuraayo can ummi qaysin binti mixsan aladiyati annaha atat bibnin laha sagiirin waxaa bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen oo ummi qays binti mixsan ay ka soo wariyeen alasadiya oo bani asad ibnu khusaymah loo nisbeeyey waxay gabadhani la walaal ahayd cukaashatu bnu mixsan saxaabigii la odhan jiray annahaa atat bibnin laha inay nabiga u keentay sala allahu alayh wasalam oo ula timi inan yada u sugnaado sakhiirin yar ilmo yar oo yada u sugnaaday nebiga ula timi nebiga u keentay inankaa yar oo lam ya'kul iطacaama cuntada aan cunin bimacnaa aan quud ka dhiganoo ku qadin looma jeedo calooshiisaba cunta ma gelin laga tilmaami maayo laakiin cunto uu naasnuu kaga maarmo ma cunin baa loo jeedaa inankaa yar oo lam ya'kul iطacaama aan cunto cunin oo quud ka dhigan ilaa rasuulilaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay bay u keentay sala allahu alayh wasalam fa ajlasahu fii xajrihi ama fii xijrihi nebigu wuxuu ku fadhiisiiyey inankii yaraa dhabtiisa ayuu ku fadhiisiiyey fa baala calaa sawbihi inankii yaraa wuxuu ku kaajay calaa sawbihi maradii nabiga sala allahu alayh wasalam buu ku kaajay qowl shaada ama tafsiir shaada waxaa laga soo naqliyey shiikhu yidhi calaa sawbihi ay ala sawbi sabiy laakiin jumhuurka culammadu sidaa ma marin saxiixuna saa maaha damiirka haaduu nebigu u noqonaya maradii nebiga sala allahu alayh wasalam buu ilmihi yaraa ku kaajay fadacaa bimaa'in biyo ayuu dalbay nebigu sala allahu alayh wasalam uu fanadaxahu waa ku shubo waa ku rusheeyey calaa sawbihi maradiisii walam yagsilhu mana maydhin nebigu sala allahu alayh wasalam ee waa rusheeyey bes wa fii xadiisi caa'ishata ummi almu'miniin xadiiskii caaisha waxaa ku sugnaa oo ummi almu'miniin mu'miniinta hooyadeed ahaatay radia allaahu canha anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam utiya bisabiyin in nabiga sala allahu alayh wasalam loo keenay ilmo yaroo sabiyo fabaala calaa sawbihi maradii nabiga sala allahu aleyh wasalam uu ku kaajay ilmihii yaraabaa ku kaajay maradii nebiga sala allahu aleyh wasalam fadacaa bimaa'in biyo ayuu dalbo u yeedhay yani biyo ii keena faatbacahu iyaahu biyihii buu raaciyey walimuslimin riwaayo muslim u sugnaatay faatbacahu wuxuu raaciyey biyihii bawlahu kaadidiisii kaadidii ilmaha walam yagsilhu mana maydhin xadiidkan waxaa laga qaadanayaa ama labadan xadiis waxaa laga qaadanayaa ilmaha yar ee sabiga ah ee lab ee weli cunto aan cunin ee naaska jaqaya da'dii radaacada weli ku suganoo naaska nuugaaya in kaadidiisii la rushaynayo oo biyaha laga badinaya uun laakiin in la maydhaa aynay waajib ahayn inantu sidaa waa ka duwantoo xadiis baa kala tafsiilinaya yuqsalu min bowli aljaariyati wa yumdaxu min bowli asabiyi inanka yar ee sabiga ahee naaska jaqaya kaadidiisa waa la rushaynaya inanta yar ee naaska jaqaysana kaadideeda waa la maydhayaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen fa nadaxahu calaa sawihi waxaa loo jeedaa nadxiga hadda maydhis baa looga jeedaa walam yaksilhuna waxaa loo jeedaa xoog uma maydhin maydhitaan fara badan laakiin taasi waa ta'wiil daahirka khilaafsan maxayna caarida isaa xadiiska kale kala tafsiilinaya labado midna nadxi ku sheegaayo midna qasli ku sheegaya marka saxdu waxay tahay in midna la rushaynayo midna la maydhaayo ilmaha yari hadduu gaadho da'dii uu wax cunayey oo naas aanu jaqaynin cunto uu qaadanayo cunto la siinayo ee aanu naas jaqaynin waxay noqonaysaa xaalka caynkaasa takaadidiisii waa la maydhayaa sida inanta kaadideeda loo maydhaya loo maydhaya waxaana caddaynaya lam ya'kul iطacaama xadiiska ku sugan macno la'aanna looma keenin marka waa in lagu qaydaayo ayaa laga qaadanaya sababta haddaba loo kala farqiyey waa maxay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa loo kala farqiyey nafaha dadku had jeer waxay iska jecel yihiin inamada oo hablaha iyo inamada waxaa loo jacayl badan yahay inamadaa loo jacayl badan yahay maadaama inamadii loo jacayl badan yahay qaadqaaditaankooda ayaa badanaya marka qaadqaaditaankoodu batana dee inay dadkii ku kaajaan baa badanaysa haddii la yidhahdo mar walba ha la iska maydhano cusri baa ka imanaya shareecaduna waxa marka adaygu ku jiro waa la khafiifiyaa oo waa la sahlaa sidaasaa loo fudaydii bacdi kale culammada ka midii waxay yidhaahdeen inanka kaadidiisu meelo badan bay gaadhaysaa laakiin inantu meel kooban bay ku kaajaysaa inanku waxaa laga yaabaa dee inuu talleejiyo hadduu doono intaasoo qof isu mariyo yaa inantiina mawdic keliyay ku kaajaysaa marka cusri iyo dhib baa ka imanaysa haddii la wixii oo dhan ha la wada maydho mashaqa ku sugan waalmashaqatu tajlibu taysiir culayska iyo adayguna waxay soo jiiddaa fudaydin macno saddexaad culammada qaarkood waxay tilmaameen yacnii labka waxa ku badan kulka dhadigana qabowgaa ku badan marka carruurtaa yaryar ee sabiyada ah ee aan cunto cunaynini maadaama labkii xaraarada iyo kulku ku fara badan yahay fadalaadkii kulkan baa wax badan baabi'inaya marka kaadidoodu waxay noqonaysaa kaadidii inamadu mid khafiifa khaasatan marka ay caanaha un qaadanayaane naasku unjaqayaan hablahana maadaama xaraaradoodu yartoo buruudadu ku badan tahay kaadidoodu waxay noqonaysaa mid ka ribsan oo yacni xoogaa ka culus oo aan khafiif ahayn sida kaadida inamadu khafiifka u tahay macaanida noocaasay culammadu sheegeen oo ay markaa tilmaameen marka calaa kulli xaal yani waxaa laga qaadanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam akhlaaqdiisu inay wanaagsanayd yacni waxa weeye ma hiifin ma haaraamin yacni waxa weeye ilmihii baasaad ii keentay waa kaa igu kaajay ma odhan akhlaaqda nebigu waa wanaagsanayd wuxuu ahaa akhlaaq wanaagsan mid nebigu u saaxiiba buu ahaa sala allahu alayh wasalam waxaa laga qaadanayaa in marka sidaa loo kala farqinayo ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya in saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam nebiga u keeni jireen caruurta yaryar si uu markaa ugu duceeyo si uu ugu taxniikiyo si uu ugu barakeeyo inay u keeni jireen ayaa laga qaadanaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk